gelhaya mise ma soo gelaya amarka ma soo gelaya wuxuu yiri faama idaa amara hadduu amro sala allahu calayhi wasalam nebigu ilahi hadduu amro ummatahu ummaddiisa ayuu wax amray weeye ummaddana dee ummat ulijaaba iyo ummatu dacwa baa loo qaybiyaa wey ummat ulijaaba waa dadka nebiga calayh salaatu wasalaam raacay oo rumeeyey wey ummatu dacwana waxaa weeye ad kuwa gaalada oo dacwada lagu gudanahayo oo lagu jihaadahayo labadaasa loo kala saara bishayn shay hadduu amro wey waxun hadduu amro cibaadaad ha aadeen ama mucaamalaad ha ahaadeene lam yadkhul ma gelahayo huwa nebigu fiihi fi lamri ma gelahayo wey nebigu calayh salaatu wasalaam amarkaa uu jeediyo ummadda yidhi ifcaalu kada uu yidhi waxaa sameeya uu yidhi ma gelahayo buu ku yidhi sidaas ayuu buu dhandhiryo wey wa min asxaabina waxaa ka mida wey marka jamaahiirtuna isaga sidaa waa ku khilaafsan yihin jamaahiirtu waa khilaafsan yihiin culama jamhuur culama waa khilaafsan yihin sidaas laakiin ma sahlan shiraas warkiisu lanno jumhuurta warkooda xujo maha wey adilada unbaa lagu kala baxaya wa asxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mida weeye shaaficiyada usuuliyiinta man duul baa ka mid culama ka mida qaala yidhi yadkhulu waa gelahaya nebigu calayh salaatu wasalaam fii shaygii buu gelahayaa ya'muru amrahay bihi asagaba alummata ummadda wuxuu amray isaguna waa ku jiraa bay dheheen mar hadduu ummadda wax u sheegay oo yidhi war waxaa sameeya isaguna waa ku jiraa wey saasna rag baa yidhi wey saana hadda waa ujeeda marka waa masala khilaafiya sida asagu uu sheegayna rag baa horana rag baa qaba sidaan dambana rag baa qaba wahada khaطأun buu ku yihi isagu marka waa difaacanaya madhabkiisa madhabkiisii masalada suwaarka waa difaacanaya wahada khaطأunka waa gef buu ku yihi maxaa dhacay lianna ma shay khaaطaba uu kula hadlay bihi asagaba لأنa ma khaaطaba bihi النabiy sal ه sl nbigu wuxuu kula hadlay weeye bihi asaga alummata ummadda kula hadlay oo min alkhiطaabi hadal ah laa yaصluxu lahu nebiga uma suubado laa yaصluxu lahu nebiga uma suubado mana soo gelahayo wadci baa laga hadlaya wadcan luqan carabiya baa laga hadlaya waxa uu qof ku yidhi dad war sameeya waxaas haddaan qariino kale iyo wax kale ama qariina xaaliya ama maqaaliya ama curfiya aysan jirin asalku waa inuusan soo gelin shuqulna uusan kulahayn ee cidda adigu wax u dirtay ayaga hawshaa laga rabo whada khaطn buy maxaa dhow gef ku noqday lanna maa khaaطaba wuxuu weedha iyo kelimadda uu isticmaalay wey lanna maa khaaطaba bihi nebiy sal la alay slm alumma ummadda shayga uu kula hadlayay kalaamka u jeediyey khitaabka hadalka u jeediyey min alkhitaab hadala laa yasluxu lahu nebiga uma haboono umana suubano wey xagga luuqa carabiya markii la yihaahdo ifcal waxaad qof ku tiri inaad adiga ku jirto waxaa weye ma haboono mana hagaagaysa buu ku yiri oo falaa yajuusu ma banaana an yadkhula inuu galo nebigu calayh الsalaatu wasalaam فيi في الkhiطاabi inuu galo hadalkiiyo weedi inuu galo min غayri daliilin iyadoo daliil helin iyadoo daliil iyo xujo lahayn in nebigu waa ku jiraa ma yeelayna wey hadduu saxaabada nebigu la hadlo yidhah ifcalu kada war saa sameeya uu yidhaahdo ayadoon daliil lahaynin inaad tira nebigu waa ku jiraa iskala soo boodo lagaa yeeli maayo lakin haddii daliil aad noo keento sax waa kaa dhaqaaqaynaa daliil haddaad noo keento sharciya curfiya luuq aad noo keento waa dhaqaaqayna hadda daliil baana dhaqaajiyo meeshuu odhan jiray wey shawkani miya mise sancaan shawkani faqum maqaama almanci xataa yuzaxzaxika minhu daliil meel diidda istaag adigu diiday inyow soo istaaggo laakiin haddii daliilku raaxa buu yidhi ha daliilka raacaya horan u dhaqaaqaya daliil hadduu dhawarka kaa taabto inta hore u soco daliil baa ku riixa laakiin haddii kale soomaa waan diiday waan diiday ad weliga taagnugu falaa yajuusu ma banaano an yadkhula inuu galo falaa yajuusu ma banaano an yadkhula inuu galo nebigu alayh salaatu wasalam fi fi lkhitaabi wey min ayri daliilin dliil la'aan waxaa wey khitaabka nebigu ma soo gelaya calayh salaatu wasalaam wey masuu soo galay marka maslu waa khilaafiyo laakiin eh, jumhuurtuna weliba sidaa hadda isagu uu diidan yahay waa khata uu leeyahay ayay qabaanoo saasaa loo badan yahay saasaa loo badan yahay saasaa loo badan yahay wey laakiin masalo sahlan ma aha wey masale laakiin sida markii xagga luuqa laga hadlahayo xagga luuqa carabiya markii laga hadlayo oo luuqa lagu dhego waxaa weeye waxaad moodaa inay xoog badan tahay oo adag tahay inuusan nebigu alay sala slam ku jirin wax laakiin daliil kuu keena sharciyo ta hadda doodu kama taagna niqaashkuna masalada la isku hayana middaa ma aha wey masala marka waa iska dhib yarta halkaasaan kaga gudbayna wuxuu yihi وأma ma khaaطب الlah عزa وaجل bه الخلق khiطاaب المواaجaهaةi kaقwlihi عزa وaجل وya أyuha الناaس وya أyuha الذiina آmنوا faإنه la ydخل فيhi sائر man lam يkلق min جiهaة الsiqة واللفظ لأن hذا الخiطاaب la يصلح liman huwa mawjuud laa yaصلح ila liman huwa mawjuud calى الصفaة اlatي dakrha halkan wuxuu raba inu kaga hadlo ilaahay subxaanaه وataعaalى dad buu la hadlay dad buu la hadlay oo waxyi lagula khiطaabo oo lala hadlo waxna laga reebo waxna la amray dadkaa waa garanay ilaahay waa la hadlay wy dadki laakiin aan waktigaa joogin oon la abuurin oon waktigaa joogin sideenoo kale hadalkaa isagaa ma soo gelaynaa mise ma soo gelayno haddaan soo gelayno qaabkee ku soo gelayna taasaa laysku haya bimacnaa saxaabadu waktigay noolaayeen ilaahay waa la hadla rasuulkuna waa la hadla iyagaa noolaa way jooga bay ahayn ayagi waa dhammaadeen wy hadalkii ayaga lagula hadlay annagu ma soo gelaynaa ummadda kale ma soo gelaysaa qaabkeesa kusoo gelhayaan baa laysku haya taasa hadda laysku haya laga hadlahaya suufigigu meel walba farhu gelinayaaw farhu gelinaya ayib wa amaa ma shay soo maaha khaatab allahu alla uu kula hadlay caza qaalibahay wajalla weynaaye bihi asagaba alkhalqa makhluuqaadka ilahay wuxuu kula hadlay khitaab almuwaajaha hadalkii muwaajahada khitaab almuwaajaha waa qofka kaa soo allah hebel saas saas samee aad ku tiri hada huwa alkhitaab almuwaajaha shayna mar wuxuu noqdaa khitaab ulghayba buu noqdaayo dee waa qof laga hadlahayo qof baa waxaa sameeyey hebel waxaa ha sameeyo haddaad u tagto waa hadal hayba oo laga hadla lakin kan muxuu weeye khitaab ulmuwaajaha hadal qof kaa soo wey oo ka hortaagan wey ka qowli caza wajal ka qowli illaahi tacaala uu yihi alleh yaa ayuha annaas dadkiiow dadyow hooy baa le kolankii naaskow hooy baa le dadki waa lala hadlayaa marka khitaab ulmuwaajaha dadkii baa kaa horjeeda la hadlaya wayaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaan laga helay islaam laga helayo waa khitaab almuwaajaha dad markaa jooga oo nool oo xayi ayaa lala hadlaya oo caaqilin oo baaliqiina lala hadlaya fainahu eh, hadalka asaga ah fainahu hadalka khitaabka asaga ah, laa yadkhulu ma gelhayo fiihi dhexdiisa saa'iru man dad dhammaantood ma gelhayaan wey saa'ir marna baqiya loo isticmaalaa marna kulli baa loo isticmaala hadda kulliguuna ula jeedaa fainahu khitaabka asaga ah, laa yadkhulu ma gelhayo fiihi dhexdiisa weeye saa'iru kulli weeye man saairu man kulligoo magalahyo weeye lam yukhlaq aan la abuurin min jihati siiqati dhinaca siiqada iyo weedha qaabka loo dhigay markii la eego ma galahyaan weye lannahu maba noolaba iyo walafdi lafdiga markii la eego ma galahyaan dadka ayagaa weye fainahu laa yadulu fainahu khitaabka laa yadkhulu fiihi saairu man dad dhammaantiis duul dhammaantiis lam yukhlaq aan la abuurin min jihati siiqati wallafdi xagga siiqada iyo qaabka hadalka loo dhigahayo oo qaabka hadalka loo dhigahayo muxuu yahy de waa inuu qof kaa soo horjeeda allah allaysawo qof nool oo xayo kaa soo horjeedo ku maqlaya inaad la hadlayso wey dayb uusan haa'ib iyo uusan dad kaa maqan aysan ahayn wey dayb ama uusan ahayn tusaale ahaan war hebel hadduu yimaado ama hadduu dhasho saa hadday dhacdo saa ha la sameeyo hadday saa hadday dhacdo saa hadda hala sameeyo wixii weli ma dhicin laakiin hadday dhacdo saa ha la sameeyo wax kaa maqan marka taamaa wax laga hadlaya waxaa laga hadlaya waxa way hadda khitaab almuwaajaha qof kaa soo horjeedo wey dayb marka dadkaas oo dhan aan la abuurin oo dhan ma gelahayaan wey sababtoo ah dee dadaan la abuurinaysa gele waxaa ku tusaaya haddii la yidhi qofkii waalnaa oo ku hortaagnaa lalama hadlahayo haddii la ilmihii sabiga ay ah ku hortaagnaa lalama hadlahayo haddii la yidhi midkii hurday oo halkan jiifay oo quurinaya lalama hadlahayo dadkaasoo dhan haddii la yidhi lalama hadlayo mid aan bal haddii la yidhi bahiimadii iyo xayawaankii oo daaqayo halkaan macaacda ku haysa lalama hadlayo mid aanba la abuurinba oon jirinba lala hadlaya in la yidhaahdo he min baab alawla sheekhu marka kaas ma joogo midaan la abuurin warkiisaba daawe kuwa la abuuray oo halkan jiifo hurdo quurin ayaa lagu yiri hadalkooda kuma jiraan limaada laanno waxa weeye khitaabka ma ay fahmayaan loomana jeedin kara saahi iyo naa'im iyo eh, naasi iyo waxaasoo dhan waa kala qasay majmuuc laga soo taqallusay kan markaan la abuurin oon adduunkaba imaaninna waa kasii fogaya sooma kasii fogayayo wuxuu ku yiri shiraas uu fiiso wuxuu geeyay laanna hadal khitaab ku yiri hadalkan asaga laa yasluxu uma haboono weeye salaxa kalimatu salaxa luqa carabiya laba qaab baa loo xarakeeya maalmahana way soo noqotay ina baraarujeed mar hore salaxa salaxana waa la odhanaya saluxana waa la odhan karaa salaxa saadka ood fadxiso iyo saluxa aad tahay labada luqa alcarabiya waa jaa'is wey wax dhiban malo labada waji waa bannaan yihiin لأن hada الkhiطاaب wey laa yaصلxu uma haboono weeye umana cuntomo umana hagaago weeye ilaa liman duul moge huwa asaguba mawjuudun joogo wey dad joogo mawjuud oo makhluuqa moge uma haboono weye calى صifaةi اlatii dakarahaa sifadii iyo qaabkii uu sheegay wey sifadii uu sheegay sifadu sheegay muxuu ah sifadu kownuhu mu'minan uu ahaa wey fi الmithaal الأwl kownuhu ahaa mu'minan fi الmithaal الثاني cafwan mithaal الثاني marka lagu leey ya ayuha الadiina aamanuu iimaanku waa صifo alaysa kadalika iimaanku waa صifo gaalnimaduna waa صifo sidaas daraaddeeday marna kaa wareegaysaa صifaة اiimaan laga helaya marna sifatu kufri baa laga helaya nabiga ala xadis anas waad garanaysaan yusbixu rajulu muminan wa yumsi kaafiran oo imaanka xaggee aada saara lannu sifu ahaw ah, yumsi maxaa la yidhaahdaa muminan wa yusbixu kaafiran oo maxaa dhacay imaankaanu sifu ah sida khamiiskaad qabtoo kaleu ahaa waana iska siibtay kaa teg marka qofka waa berisanaya isagoo mumina wuxuu galabaysanaya isagoo gaal ah wuxuu galabaysanayaa isagoo mumina wuxuu maxaa le waa berisanaya isagoo gaal ah mid baa sidoo kale walcagsu saxiix wey mid baa waa berisanaya isagoo gaal ah wuxuu galabaysanaya isagoo mumin ah wuxuu galabaysanayaa isagoo kaafira ah, wuxuu waa berisanaya asagoo mumin waa berisanahayao marka iimaanka iyo gaalnimadu waa sifa wey qofkay ku qunto ayaa maxaa la yihaahdaa xukunkeeda la siinahaya laakiin qofka hadduu dhinto kawa qofka hadduu dhinto sifadii ayada oo ku dhintay baaqi ku ahaanahaya sidaa daraaddeed nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam ilaahay markuu oobsaday huwa rasuul alaan wey xuquuqdii lahaa iyo xaqii lahaa iyo ixtiraamkii lahaa biabi huwa wa ummiba hadda leeyahay wey laakiin qola cashaaciraha waxay dhaheen sifadu lama heli karay dhaheen laba jeer cardi weeye mar hadduu cardi iyo sifo yahay waxay dhaheen e, in laba zamaan la helo laba waqti la helo macquul ma sidaa daraaddeed nebigu hadda nebi ma ah nebigu hadda nebi ma ahay dhaheen oo goormuu nebi ah markuu noolaabu nebi aha bay dhaheen hadda laakiin muxuu yahay hadda tag bay dhaheen hadda nebi ma ah nebi hadda yuusan ahaan haddaad nebi ma ah, haddaad ka wadaan hadda mid nala hadlahayo oo jooga oo awaamir iyo nawaahi bixinahaya ma ah, haddaad ka wadaan waa macquul in laga hadlo ama laga niqaasho waa un macquul in laga hadlo laakiin haddaad ka wadaan nebiba maba ahaa muxuu yahay wey hadda nebi ma haddaad tirado hadda waa la caay kara kasoo boodayso wey marka taa lafteeda laga niqaasho waxaa leeyahay haddaad ka wadaan nebi ma hadda lafteeda niqaash dood baan ka qabna waa nebi maxaa dhacay liannu nebigaa saas yidhi hala adeeca baan leenahay saasuu yidhi annabiyu alay slam yaquulu baan dhahayna yaquulna waa ficil mudaaric maxaad ka tirahdeen ah, nebigu saasuu dhahaya waana ficil mudaaric uu dhahaya wey waa dhahay wey sax wey bukhaariyo muslim bay ku sugan tahay cad haysan marka nebigu waa nebi alayh salaatu wasalam xayan wamayitan e eh, waa nebi alayh salatu wasalam warka warka maa la yira saa loo fahma almuhim marka wuxuu ku yidhi shiraas wuxuu yidhi lianna hada alkhitaab hadalkan asaga laa yasluxu uma oo ah yaa ayuha aladiina aamanuu mar haddii iimaan laga hel cid iimaan laga helay oo nool oo sifatuliimaan ku sifaysan baa lala hadlahayaa qofka sifatuliimaan ku sifaysanna hee waa qof hooyadiisi aabbihi ay dhaleen oo mawjuuda oo jooga oo xayi ah oo caaqil ah oo baaliqawo marka qof aan bal abuurin xagee iimaan kaga sifoobaya iimaanka oo sifoobaya iyo gaalimida kuma sifoobaya lama abuurin wey lanna hada khitaab oo iimaankaa wey laa yaslixu uma haboono umana hagaagahayo ilaa liman huwa mawjuudun qof mawjuuda oo taagan weeye calى صifaةi alatii dakarahaa dakaraha allahu caza wajal alla uu sheegay oo macay sifada lagu sheegay waa iimaan lagu sheegay weeye mumin mumin in lagu sheegay ya ayuha aladiina aamanuu lyro iman fi misaal ثani madkuur saas laga wada faama man qof soomaa lam yukhlaq aan la abuurin falaa yaصlixu low hada اkhiaabu khiaabkan asaga oo iimaanka oo muminiinta ah maxaa la yihahda uma ya ayuha ladiina aam ya ayuha naas ma haboonaayo umana suubanahayo qofaanba la abuurin inaad tirahdo ya ayuha ladiina aamanuu ya ayuha naas inaad tiraahdo waxaa weeye uma habboonaanaysu ku yidhi faamaa man lam yukhlaq falaa yaslixu lahu uma habboono weeye hada alkhitaabu hadalkan asagaahu uma habboono wey hadalka asaga mana soo hosgalahayo sababt maxay tahay qof kaa macduuma ah oon jirinba ya ayuhanaasna la odhan maayo ya ayuha aladiina aamanu la ohan lannahu waa shay macduum wey waa shayba aan jirin oon adduunkaba imaan wey shayga daliil kale iyo xujo kale inay dadku soo galaan ah, waqtigaa jirin waa inaad raadiso inaad raadiso wuxuu yidhi wakadalika kaa waxaa la mida ah, idaa khaataba rasuul calayhi salatu hadduu la hadlo ayib maxaa marka dadka hadda marka jooga xaggee bay ka galahayaan wey dood badan baa dadka hadda jooga waxaa ka galahayaan weeye mar alla markuu dhasho hee kuwa ilaahay la hadlay oo muminiinta saxaabada ahaa markay ayagoo jooga waxyigiina uu go-ay oo nebi maxamed uu dhintay ayaa waxaa weye caruurtoodii dadkoodii baa yimid kuwa imaankii laga helay wey kuwaa rumeeyey marka aad saas iimaan lagaa helay ya ayuha ladina amanu baa ku haysa wey wax alle wixii awaamira oo kuwii ilaahay khitaabulmuwaajaha uu la hadlay oo saxaabiya muminiin ahaa oo nebigu isagoo nool uu la hadlay oo ilaahay la hadlayay waxay lagu akrinayey wax alle wixii laga la amraybaa adigana ku yaalla wey markaad saa imaan lagaa helo sifadii lagaa helo warkii baa ku hayo marka maxay ku gelayaan min baab alqiyaas bay kusoo gelayaan min baab alqiyaas ayay kusoo gelayaan iyo min baab alcumuum iyo shumuul oo ah shareecada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay tahay shareeco jiraysa ilaa inta ilaahay subxaanahu wa adduunka uu ka duubahayo shareecada nebi maxamed waa jiraysaa marka mar alla markii saas lagu aad u dhalato ood caaqil noqoto baali noqoto ama islaamkiiba ha lagu dhalo laba hooyo aabbo muminiin ha ku dhaleen ama islaamkaba ha lagu bandhigo dacwada ha lagu bandhigo aad qaadatide adigana khitaabka muwaajahada wixii u yaalay kuwii lagula hadlayba adna kuu yaalo marka tabac iyo maxaa la yidhaha shumuul ayaa lagu soo gelhayaa ummadda kusoo gelaysaa ummadda kale ayay kusoo gelaysaa ayib iyo hawl guud oo ah nebiga ala sla in la yidhi wama arsalnaaka ilaa kaafatan linaasi bashiiran wania dadkao dhan baa lagu soo diray marka dadkoo dhan baa u yaallaa dadkao dhan bucitu maxaa la yidhaahdaa ummaddo dhan baa la iisoo sa marka ummaddo dhan in loo soo saaro cumuumaadkaas guud iyo qiyaasaadkaas iyuu kusoo gelahayaan ayago halkaasay ka imanaan dadku laakiin khitaabkii lagula hadlay dadka waktigaa noolaa hadda dadka aan waktigaa noolayn lalama hadlin wey taa hadda laga hadlaayo laakiin inay ummaddu soo gelayso khitaabka asaga min baab alcumuum washumuul walqiyaas kusoo gelaysa asaga dood badanoo saas kama jirto wey lanno haddaad tiraahdo zakadu waxay u taalla kuwii waktigii jooga lagula hadlo salaada kuwaasaa lagula hadlo soonka kuwaasaa lagula hadlo xaj kuwaasaa lagula hadlo annagana waxba nooma yaalaan lanno nalama hadlinba annaga waa in naloo soo diro rasuul cusub oo jadiida waa in naloo soo diro hadda nooyada wax noo sheeg markaasaan qaadanayna ama diidayna haddaad tiraahdo haddata inaad gaal tahay waxaa weye ijmac almuslimiin wey warkaas war jira maaha وكذلika waxaa la mida buu yihi إdaa khaaطba rasul aليه الsلa sl nabig ilah haduu la hadlo ida khaaطba rasul lah rasulka ilah haduu la hadlo rajula nin buu la hadlay wey bkhiطaabin hadal buuna kula hadlay war buu kula hadlay wey lam ydkl ma gelhaye khitaabkaas hadalkaas ayruhu rajulka ayrkiis ma gelhaye lam ydkl maaa la ayruhu asaga ayrkiis geli maya cid kale geli maysa nebi maxamed nin hadduu la hadlo tusaala abubakar sidiiq uu la hadlo cumar baa gelaya iyo cali baa gelaya saxaabadaa gelaysa waxba lagaa yeeli maayo warkaas lagaa yeeli maayo lam ydkl ayru ma gelhayo fiihi khitaabka ma gelhayo weeye min jihati lafdi xagga jihada lafdiga ka geli maayo weedaan ayada oo lagu yidhi yaa abubakar qum la yidhi yaa cumar qum la yidhi yaa cumar ifcal la yidhi lafdiga isaga cid kale ma soo gelayso min jihati lafdi wey luqa alcarabiya ma soo gelayo wadci iyo luqa alcarabiya lanna maxaa dhacay waa khitaab alwaaxid wey waa khitaab iyo hadal hebel loo jeediyey nin halkan fadhiyo hebel hebel la yiraa hadal loo hadlay wey adigu xaggee ka soo gelaysaa marka wey aniga hebel hebel baa leeyaha laylama hadlin hebel baa lala hadlay isaga u taallaa wey xagga jihada lafdiga wey ama min baab alqiyaas ma soo geli doo ma soo geli karaa sheekhuu ka hadli doonaa wey maxaa dhacay liana aladii khaatabahu kii uu nebigu la hadlay ah, liana aladii eh, kii weye khaatabahu nebigu ula hadlay maya hadalkii uu kula hadlay لأن الadي khaaطabahu hadalkii uu kula hadlay bihi birajul uu kula hadlay weeye laa yatanaawalu ma taabanayo mana shamlinhayo hayrahu isaga hayrkii ma shamlinhayo isaga hayrkii ma taabanhayo lafdigii iyo weedhi ninkaa lagula hadlay cid kale ma taabanhayo mana gaarhayo ayb وinamaa in kale maana ydkul wuu gelhayaa alhayru hayrku waa gelhayaa wey hayrku waa gelhayaa wey hayr in aliflaam la geliyo waa daciif min luga اcarabiya min xayu luga اcarabiya in hayr aliflaam la geliyo iyo kulli waa daciif wey marar badan inaa soo baraarujin inamaa in kale maana yadkhul wuu gelahaya alayru ayrku waa gelahaya fii xukmi dalika اkhiaab xukunka asaga oo ninka lagula hadlayo ayrku wuxuu ku gelayaa bidaliilin daliil ku gelahaya hadalkii abubakr tusaalahaan nebiga ala sla slam keli keliguu kula hadlay inaad tirahdo cumar baa ku jira cali baa ku jira cusmaan baa ku jira luqa carabiya kuma tusaysa wey taa xagga u tuur laakiin min baab اqiyaas iyo daliil bu kusoo geli karaa ha waa kusoo geli karaa waana banaanta wax dhibana male in la yidhahdo hadalka nebi axmed ala sl abubakr sidiq u jeediyey saxaabada kalena waa u yaalaa min baab اqiyaas iyo min baab adila haddaad keento waa ku galayaan laakiin luqa carabiya lagaama yeelin wey وإنما يدخل غير غيرku وuu ku gelaya في حكم ذلiكa الخطاب وuu ku gelaya بدليل buu ku gelaya wy وهuو dliilkina waa kan wy وهuو waxaa weye dliilku qowluhu salى الlaه عليه وسلم uu yihi xukmi aniga xukunkaygu calى الwaaxidi aan xukmo weeye oon xukun ku rido xukmi buu lamid yahay wey ka xukmi oo kale wey calى jamacati jamaca aan xukmo o kale lamid yahay hadalkaa isaga ah weeye dliil baa loo deliisanaya marka haddii nin kaliya uu la hadlay wuxuu la macno yahay wey anoo dadko dhan la hadlay jamacado dhan dadko dhan la hadlay taas bu maa xadiiska ayaa loo daliy marka xadiiska asagaana waxaa weeye eh, ma sugno xadiiska asaga xadiis saxiix ama xadiis daciifa weeye waad ujeedaan eh, wadaadka xaashiyada wuu eh, soo raray culimo badan ayuu ka soo raray oo kala duwan ayuu ka soo raray inuu xadiiska xadiis daciifa yahay macnihiisa oo nisaa iyo keyrka ku sugan ayaa jira wey xadiiskan laakiin midkan hadda uu meesha ku sheegay waa daciif wey waa daciif wadaadkan sadiiq khumaari oo takriijiyey xadiista xadiis uu odaadka sadiiq luqmaari la yihah wuxuu takhriijiyey xadiista shiiraas uu ku sheegay kitaabkan kitaab ulumac alxadiis alwaarida fi kitaab ulumac ayuu takhriijiyey kitaab gooniya ila kutub usuul oo xadiista lagu sheego waa la takhriijiyaa wadaada wakti ku bixiyo jazahum allahu khayr wadaada wakti ku bixiyo marka eh, sadiq luqmaari kuwaas ka mid yaha isaguna waktibu ku bixiyey marka xadiista kitaabkan kusoo aroortay o dhan wuu takhriijiyey wixii sugan wixii daciifa cillada ku jirta meel buu saaray meel buu saaray xaafid ibnu xajar wuxuu taqriijiyey kitaabka mukhtasarka mukhtasarka ibn xaaji fi usul fiq ayuu takriijiyey markaas wuxuu ku takriijiyey kitaab la yihahdo takriij اlxadiisi fi muwaafaqati اkhabr اkhubr muwaafaqati اkhubr اkhabr wadaad baa markan nagu arkay anaga ani rag saaxiibana wadan markaas saa too fiiriyo maxay tahay muwaafaqat اlkhubs اlkhubs maxay tahay muwaafaqat اlkhubs اlkhubs khubs muwaafaqat اlkhabr اlkhubr marka wuxuu maxay tahay waxaan kitaabkan khubs اlkhubs la yihahdo muxuu magaciisu magac mogta kutubta de inaad barato u baahan yahay inaad barato iimaanta iyo ruwaadda inaad barato u baahan yahay hawl gooni aad u baahan day xamiid waxaan maqlay wadaad akrinahaya xadiis akrinahayo cumar cumar ibn khataab markaasu cumar alkhitaab cumar ibn khitaab marka waxaan rabaa wadaadku waxaa laga yaaba isaga uu yaqaano waa dabcan waana yaqaana laakiin dadka la jooga waxa rabaa inay wax baraarujiyaan oo liyaa sheekhow khacda kordhig sheekh khacda noo kordhig in la yirahdo la baraarujiyo cumar alkhitaab ma ahana khataab in la kha in la kordhigo ayaa la rabaa marka wadaadadu maal hodhan waa ini sheg wadaadadu wixii mulaaxadaada ceeb ma waa in loo sheego sheeg wadaad mulaaxadaasaa jirtay hadda la soco ama darsigaasay geli ama midka dambe geli wax dhiba male wadaadka in baraarujiyo wuxuu ku marka daliilkaas ka xadiiska asaga waa asaga waa daciif way xadiis sugan ma aha kutubul usul fiqna saas ugu qoran iyo uga buuxa way laakiin xadiis sugan ma aha midka sugan laakiin xadiis sugan oo nasaa-i ku sugan ayaa jiro asagoo xasan ah oo nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yiri dumarka uu ku yiri inuu marka dumarka mubaayaco la galay inii laa usaafixu nisa wa inamaa qawlii liimra'atin ka qawli lima'ati imra'a nabiga alay sla uu yiri xadiiska asaga kaa asaga ayaa maxaa ley xasan ah oo sugan wey marka waa isla macno hal haweeney wix aan ku iriyo dumarkiibay boqol dumar waxaan ku iriy la mid tahay iyo kan xagga macno ahaan waa isku dhow yihiin waana farqiga u dhexeeyana ma jiro aan ka socono wuxuu yidhi iyowalqiyaasu walqiyaasu qiyaasku waa godan yahay wuxuu ku cadfan yahay dee qiyaasku loo goday wuxuu ku cadfan yahay yidhi wahuwa qawluhu wahuwa qawluhu uu yidhi godnaa ayuu walqiyaasuna buu ku cadfan yahay walqiyaas marka waa daliil wey daliil sharci uu rabaa shiraasi xadiiskaas u daliilsaday wey shiraasi xagga xadiista kuma ficinayn kuma ficin kutubtiisa markaad fiiriso xagga adilada kuma adiista sunnada kuma usan maxaa la yidhaha baaric kuma ahayn ayib marka wlqiyaasu waxaad ka fahmaysaa hadda kitaabkiisan muhadabka muhadabka imaamu nawowi wuxuu kaga dhintay baabu riba baabu riba buu kaga dhintay e, mucaamalaadka markuu cibaadaadka dhimay mucaamalaadka buyuucda markuu marahayo baabu riba u maraya halkaasu kaga geeriyooday kaga geeriyooday marka e, qaabka u dhigay e, nawowi u sharxay ama u naqdiyey baad ka fahmaysaa iyo shiyaasu qaabka xadiista waxaa la yidhaahdaa ugu hooseeyey waxay shaaficiyadu ka niqaasheen ninka la yidhaha nawowi iyo raafici keeba agga xadiista ku fiicnaa waxaa la rajaxaa oo la xoojiyaa imaamu nawowi fi axaadiis markii la yihahdo axsan wa aqcad min imaam raafic isagaa ah, kaga horeeyey kagana baaricsanaa saasa la rajaxa w shaafici rajaxa xaafidku xataa waa ka hadla wاlqiyaasu lannahu maxaa loo kala rajacaya waxa loo kala rajacaya labadaa nin hadday hadda xadiis xadiis hadday isku qabtaan midna saxiixi eh, midna daciifiyo hunaa markaas waxay kaa anfacaysaa war labadaa nin keebaa xoog badan oo baabkan maxaa la yihahdaa ku fiican maaha in loo wada dagaal laga waa dadka qaar waxa laga yaaba inay haddii hebel baa saan ku fiican yahay in hebel la tuuraya ma aha ayuha alikhwa maxaa laga wadaa hadhow hadday masale isaga kaa qabtaan waxaa la rabaa nin walba in takhasuskiisa iyo meeshu ku xoog badan yahay he in la xoojiyaa la rabaa oo la rajaxo oo baabkan waa baabkii hebel ah, baabkan haddii masale laba nin baa naxwo isaga kaa qabatay markaasa waxaa la yidhi yaa haddi labadan day naxwooda masale isku qabtaan keebaa ku fiican kanaa ku xoog badan baa lagu ah, ibnu maalik ibnu maalik saaxibu alfiya iyo sheekhiisii abulwafa iyo ciish ibnu cali ibnu yaciish hadday iska kaa qabtaan keeba xoog badan baa ku imaanaysa marka marka waa inaad tiraahdo eh, ma ardaygaa xoog badan mise sheeka xoog badan waxay ah, baxanaysaa inaad baxi gooni aad ku bixiso kii xoog badan inaad ku bixiso tayib inaad ku bixiso ayay u baahan tahay laakiin hadday ibnu maalig iyo ibnu xaajib hadday iska kaa qabtaan oo ibnu maalig eh, eh, kitaabkiisa naxwaha ayaa iska kaa qabtaan ibnu maalig hadda wax la is ag keena maaho wax la is ag keena maaho hadday ninkii la ohan jiray iska kii alfiyada iska lah wadaadkii ibnu maalik ka horreeyey ii sheeg oo alfiyada uu ku sheegay muxuu ahaa ibnu muncim mimnoo kale hadday iska kaa qabtaan iyo iyo iyo ibnu maalik hadda ibnu maalik baa horeeyo wey ninka la yihahdo wuxuu sheegay ibnu cuthaymiin raxmat ullahi calayh labadaba intaan isla muqaalaciyey oo isgarab dhigay oo isla fiiriyey yaan waxaan ogaadayba wax laysu keena inaysan ahayn kitaab iyo kitaab la-aan inay yihiin ah, kitaab iyo kitaab la-aan alfiyatu mucti midkaanaysan wax shuqul isku lahayn oo ibnu maaligu aad u horeeyo ayaan ogaaday marka labada wadaad markii la isbarbardhigayo waxaa la isu barbardhigaya adiga ardagaabaa laguu naseexaynaya oo la rabaa hadhow markii masaladu hirig ay noqoto inaad wadaadka ku xoog badan hee aad fiiriso wey laakiin marab mar walba inuu ka saxan yahay hadda u qaadani qad yakuunu inuu dhinacan kaga xoog badan yahay jumlatan laakiin mas'alo hee lagu xoog badan yaa dhici karta ah, masale lagu xoog badan waa dhici karta warigaa markaas inaa u socoto marka walqiyaas wey qiyaaskaas ku cadfan yahay walqiyaasu buu ku yidhi ibnu yaciish cali ibnu yaciish abulwafa waa nin khatara ibnu maalik sheekhiisa laba kitaab oo kitaabkan samakshari kitaabkiisa almufasal laba kitaaboo lagu sharxay oo midna la yidhaha takhmiir midna la yidhaha yidaax baan akhriya midkiisa laakiin hadda isaga uu ku sharxo sharx mufasalka markaad u fiiriso waxay isu noqonahayaan caruur meelay ku ciyaartay iyo maxaa la ku boodboodeen iyo nin caalim meel isu noqonahayaan shuql wax iskule maaho wax shuql iskule iyo wax isu dhow midna maaho laakiin ah, harx uu haray ninkan la yidhaahdo fakhrudiin raazi daadka iskale kitaabka tafsiirka tafsiir eh, eh, mafaatiix اlgeyb uu u bixiyey oo yidhi shekh islam ibn temiya wuxuu yidhi fiihi kulu shay ma cada tafsiir hadda la soco waa kitaab tafsiir laga qoro qur'anka ilah ba lagu fasiraya shekh islam ibn temiya intuu mutaalaciyo fiiriyey wuxuu yidhi kitaabkan asaga wax kasta waa ku jiraan buu yidhi ma cada tafsir lakin tafsiir kuma jiro ah, kala tuur <laughs> kala tuur ayb Eh, wadaad la yihaahdo magaciisa maaa naynaas adag buu leeya ibnu ciid sheekhiisa ibnu maalig ay saaxiib ahaayeen yaa wuxuu ka hadlay isbarbar dhigay ibnu yaciid sharxiisa iyo ninka la yihaha fakhrudiin sharxiisa uu sharxay mufasalka markaasuu wuxuu yidhi fakhrudiin raasir jahligiisu wuxuu ku caddaaday buu yidhi markuu yidhi naxwan wax ka qoraya oo yidhi kitaabka mufasal baan sharxaya hunaa dahara jahluhu buu yidhi waa khumsuhu buu maxaa dhacay buu yidhi meeshii ugu horraysa oo isimka ahayd markuu yidhi alkelimatu alqaybiyo le ism liyo hala qaybiyo meesha horiso kelimadda ku bariiqday isimka inuu sharxo yuu kala garan waaye inuu manaatiqa rajaxo iyo inuu naxwiyin rajaxo yuu garan waay markaas ku tanaaquday waa awal fasl hadda uga horay kitaabku marka carabtu maxay tihahdaa albidaaya tadulhe cala nihaaya haddaad webiga meesha warsa dabaasha aad ka bilowdo irifka hora bajabajaq aad ka bilowdo waxaan ku war dabaal mataqana webi jabayun ku qaadaya soo noqo laakiin ninka dabaal yaqaan muxuu samayna haweenka kasoo boodu moolku dalag dhahaya markaas alla ninka dabaal waa yaqaanaa marka waxa wey agga culimada la kala rajaco wax badan baa ku jira wax badan baa ku jira jazakum allahu khayr walqiyaas waa marka ka mid ah iyagana waxyaalaha adilada kutusaysa oo isla mid yihiin qofkii qofka lagu keenay qiyaas lagu keenay inama yadkhulu ghayru fi xukmi dalika alkhitaab bidaliilka daliilka waxaa ka mid a ah, daliil sharciga waa ku siiyey weeye daciif baa noqdee laakiin isaga agtiisa waa ku siiyey weeye sidoo kale walqiyaas baa ka mida ah wey qiyaaska asaguna adiladii ka mid ah, wahuwa waxaa weeye an yuujad qiyaaskii wahuwa an yuujada waa in la helo almacna aladi macnihii waa in la helo oo meesha laga helo xukima lagu xukumay bihi asagaba ee in laga helo fii man qof xukima caleyhi dushiisa lagu xukumay fii hayri hayrka waa in laga helo bimacna halkan wuxuu ka wadaa hadalkan uu soo celceliy wuxuu ka wadaa qofka keligiisa oo nebigu uu la hadlay nebi maxamed alayh salam qof keligiisu la hadla tusaale ahaan qofkaa keligiisa uu la hadlay macnihii laga helay waa in laga hela dadka kalena laga helo qofka nebigu uula hadlo khitaabka keliguu la hadlay macnihii laga helay iyo nuxurkii ku jira haddii ummadda kale laga hel ama qof kale laga helo asagana waa laga daba tuurhayaa haddii laakiin macnihii laga waayo laga daba tuur maayo la gelin maayo marka macnahaan fiirinaynaaba ku yihi lanno qiyaasku muxuu ku dhisnaa qiyaas sidiisa muxuu ku dhisnaa macquuliyat soo ma ahayn cilada iyo macnuhu la fahmo ku dhisnaa marka haddii aan qof kale aan ka fahanno macnihii qofka uu la hadlay nebigu alay sl qofku la hadlay macnihii ku sugnaa qof kale haddaan ka helno qofkaana waa raacinayna haddaan ka weyna soo maaha mayo ma raacinayno walqiyaas buu ku yiri wahuwa waxaa weye qiyaasku an yuujada waa in la helo macna aladii macnihii waa in la helo alxukuma lagu xukumay bihi asagaba lagu xukumay fii man qof xukima la xukumay calayhi dushiisa lagu xukumay macnihii waa in laga helo fii hayri qof kale waa in laga helo cid kale waa in laga helo oo fa yuqaasu looga qiyaas qaato alayhi kii nebigu uu sheegay kaa marka looga iyaas aato mar haddaad maqiis aad heshay maqiis alayhi aswaana see iyaas aato halkaasaad marsiinaysaa marka muhiimaddu waxaa weeye qof keligiis haddii nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalam hadduu qofka keligiisa uu la hadlay waxaa weye qof kale ma soo gelaya min jihat اlluqa ama min xayu aladila o min xayu alqiyaas waa soo gelahayaa way dhibna male haddii laga helo weeye shardi baa ku xidhan qofka nebigu alay slat slam uu la hadlay macnihii ku jiray haddii qof kale laga helo qof kale waa waafaqahaya waa israacayaan haddii laga waayo maya ida warada faslu waidaa warada alkhitaabu hadal hadduu soo arooro biyo bilafdi alcumuumi lafdi caama hadduu ku soo arooro khitaab iyo hadal hadduu ku soo arooro dakhala waa gelahayaa fiih fi lkhitaab waxaa gelahayaa man qofba kullu man qof kastaa gelahaya weeye salaxa u habboonaaday ama salaxa u habboonaa labada midka harta waa dhigi kartaa salaxa iyo salax midka harta waa ohan kartaa dakhala waa gelahaya fiih fi lkhitaab waxaa gelahaya Eh, eh, bilafd اcumuum waxaa gelahaya weeye man kulu man qof kastaa gelaya oo salaxa ama salaxu u habboonaaday lahu isagu u habboonaaday oo u cuntamay weeye alkhitaabu hadalku u habboonaaday mar hadduu soo arooro oo yimaado hadal iyo khitaab iyo weer caama hadday soo aroorto lafdi caaman ay ku soo aroorto lafdigaa isaga waxaa gudagelahaya weeye qof kaste oo lafdiga uu cuntamo ama u suubano ama saalix u yahay saalix u yahay ayaa gala lakiin ciddu aan lafdiga uusan saalix u ahayn hata ma soo gelayso wey haddii lafdigu uu rijaal quseeyey oo lafdi caam u eh, haween soo geli kara mise ma soo geli kara waa fiirin hadduu saalix yahay way soo geli haddii insaan baa lala hadlahaye uu xayawaan ma soo gelahaya ila saalix ma aho dad baa lala hadlahaye marka cid kastaoo saalix u ah ayaa soo gelaysa oo hawshaa u cuntantow ayb ida warad khiaab hadal haduu soo bilafdi umuum lafdi caam haduu lafdi cumuum waa imaan doona alfaadda cumuumku maxay tahay waa imaan doontaa laga hordegi maayo insha allahu tacala laba baabas ayaa naga xigta kabacdi way imaan doontaa cumuum iyo khusuus markaasaan fooda gelin doona idaa warada khiaabu bilafdi cumuum hadduu ku soo arooro dakala waxaa gelaya fiihi fi khiaab waxaa gelaya khiaabka caamka waxaa soo gelaya kullu man cid kastaa soo gelaysa oo salaxa ama salaxo u habboon lahu asaga u haboon yahay alkhiaab hadalku u haboon cid kastoo hadalku inuu soo galo u haboon tahay min xayu luqa min xayu lafdi wa xayu siqa waa soo gelahayaan wey walaa yasqutu mana dhacahayo weeye daalika alficlu ficilka asaga ma dhacahayo wey ficilku waa kee waa ficilkii cumuumkaanu shamlisanahayey cumuumka u shamlisanaya ila ficil lafdigan caamkaa waxbuu dadka u dirahayo amrahaye ama ka reebahayo wey waxbuu tusaale lafdi caamaa ah yimid oo wax laysku amraayo wey walaa yasqutu ma dhacayo dalika alficlu ma dhacayo weeye can bacdihim can bacdi eh, eh, mukhaariina kuwa lala hadlay oo lafdigaa lagula hadlay kama dhacayo ficilkii weye bificli bacdi qayb kale samaynta samayn kama hadlahayo kama dhacayo haddii tusaaleahaan lafdigu caam ahaa annagoo dhanna noo wada yaalay annagoo dhanna noo wada yaalay oo qayb annaga naga mido ay sameeyaan inteenni kale ma ka dhacayo mise kama dhacayo kama dhacayu ku yiri shiiraasi maxaa dhacay lanno lafdigan caam buu ahaa kurtigeenna waa noo wada yaalay kurtigeenna waa qof walba gooni madaxa uga taabanayo marka inaad tiraa war hebel iyo hebel baa sameeyey aniga waa iga dhacaya lagaa yeeli maayo limaada lanno lafdigu cumuum buu ahaa man buu ahaa kul buu ahaa laftigu haduu umuum ahaa caam ahaa laftigu haduu caama laftiga markaad isticmaalaysa caam baa loo isticmaala macnahan cumuum baa loo isticmaala inta badan laakiin waanu iska wadaynaayo haddii laftigu uu lafdi caama ahaa kama bixi kartid weeye hebel baa sameeyey anna waa iga dhacayaa ficilkii iyo faradki waa iga dhacayaa lagaa yeeli maayo ficilka faradka ficilka hadda laga hadlaya waa faradkii oo kale tusaale ahaan laftigu hadduu lafti caama ahaa faradna ku tusahayey qof kalena uu sameeyo adiga ma kaa dhacaya maya kaa dhic maayo waa lagaa rabaawo walaa yasqudu dalika alficlu ficilka asaga ka dhici maayo wey can bacdihim ummadda qayb ka mida weeye bificil bacd ay qayb sameeyeen wey ilaa fii maa warada sharcu ilaa fii maa shay ma ogiye warada uu ku soo arooray bihi asagaba asharcu sharcu ku soo arooray wey ah, ilaa fii maa warada sharcu bihi sharcu wuxuu ku soo arooray ma ogiye wax si kale uga bixi maysa laakiin sharcigu hadduu soo arooro ku yimaado lafdigu caamba ha ahaadee laakiin ummadda qayb ka mido hadday sameeyaan qaybta kale waa ka dhacaya ha waa qaadanayna markaago Ah, lafdigu asal caam bu ahaa ummadoo dhan qof walba waa in laga rabay laakiin adilo kalaa timido waxay tidhi war ummadda qayb ka mida ah hadday samayso qaybta kale waa ka dhacaya la socda waa qaadanayna khayr iyo wanaagu ah, adiladu ila adila waa la in la wada socodsiiyo oo adilada waa hadba kii kuu yimaada wuxuu ku soo kordha waad qaadanaysaa adila sharciga saasa lagu yaqaana ila fima warada wuxuu ku soo arooray sharcu sharcigu ku soo arooray ku yimid bihi asaga uu ku yimid ma ogi waxaa weeye eh, wax kale maa lagaa yeeli maayo inuu dhacmo lakin haddii sharcigu ku arooro waa la qaadanaya suquudka isagaa bisuquud ficil can bacdi bificil bacdi aakhar ka waa la qaadanaya waqararahu weliba uu sugo wey waqararahu damiirka waxay celinaa sharciga wey waqararahu sharcigu uu sugo ah, waqararahu sharcigu uu sugo annahu shaygaa asaga ah shayga asaga iyo ficilka wey annahu ficilku ama fiima ladi fiima maaga labada mid karta u celin kartaa ararahu harcigu wa taqriirinaya oo sugaya waa harciga ilaa fima warada sharcu bihi waqararahu sharcigu uu sugo oo qiro weeye annahu shayga asagaahu iyo ficilka asagaahu fardu kifaayatin ardu kifaaya inuu yahay fardigii lagu kaaftoomayey haddii sharcigu uu ku soo arooro shaygaa asaga caamba ha ahaadee laakiin waa fardu kifaaya waa qaadanaynaa waxaana ku kaaftoomaynaa weeye fardu kifaaya maxaa loogu bixiyey lannahu yuktafaa man facala bihi w ciddii samaysaa looga kaaftoomahaya waana kaa dhacay adigo war haddii qof magaaladan ku dhintay qof kastoo muslima inuu ku tukadaa laga rabay wey haddii qayb naga mido ay ku tukato saqaa bihi fardu w ficilka asaga oo salaada ay ku tukadeen saqaa bihi اfardu can اaakhariin ki kale waa kaga dhacay qararahu sugay wey oo taqriiriyo oo sugay anahu sharcigu anahu shayga asaga ah fardu kifaayati fardigii lagu kaaftoomay inuu yahayo uusan fardu cayn ahayne fardu caynka ila qof walbaa laga raa fardu kifaayo iyo ka dhacayo kaljihaad tusaale kal jihaad oo kale wey si jihaadkii oo kale jihaadku de xawaal buu leeyahay xaalaysa fardulkifaayiga oo ummadda qaybo ay u istaagtay qaybta kale waa ka dhacayaa ayb iyo wa takfiin meyt wa takfiin meyit meydkii in la kafno iyo in lagu tukado iyo hawlahaas o dhan wa takfiin meyt meydka haddii qayb naga muda ah, ay kafnaan waxaa weye waa naga dhacayaa iyo wsalaatu calayh in lagu tukado wey iyanoo fardulkifaaya wey hadday qayb naga midu ay ku tukato masaajid magaalada ka mida ama meel bannaana la geeyo lagu tukado waa naga dhacaya waa naga dhacayaa laakiin qabuuraha inta la geeyo qabuuraha meydka inta la qaado qabuuraha in la geeyo lagu tukado ayada nahyi baa kusoo arooray ayada nahyi baa kusoo arooray meydka meesha qabuuraha dhexdooda inta la geeyo in lagula tukado warada fiihi nahyu wey allahuma meel qabuuraha qabuuraha ka fog oo qabuuraha meesha ku yalaan laakiin banaanka qabuuraha ka fog hadday tahay iska banaan cidla ah oon qabuuraha dhexdoodii ahayn hadday tahay ayadu waa macquul laakiin meeshii qabuuraha dhexdeedii iyo qabrigii ku yaallin qabrigi ku yall godkii laga qoday inta la geeyo qabuuraha dhexdooda dhinac walba kaa xigan ama dhinac walba kaaga dhegan yihin in la geeyo lagu tukado ama masaajid ha ahaato ama yaysan masaajid ahaane waxaa weeye nahyi baa kusoo orori taa iyadaa taa iyada nahyi baa kusoo orori masaajidda ka waran ayada masaajidda in la geeyo ka waran in janaasadii la keeno xadiis baa waxay kutusaysaa janaasada masaajidda la geeyo wax ajara inaan laga helayn ajar inaan laga helayn xadiis kutusaysa culama isku hayo culama isku hayo dalaalada ayaa qole waxay leeyihin wax ajara laga heli maayo qole waxay leeyihiin waa roon tahay qole xadiiskii xag ugu rogrogaya adigu waa hawl dood adag ay ka taagan tahay waqti uma hayee aan ka soco ayib lakin midda qubuuraha qabuuraha in la geeyo oo lagula tukado hadda waxaa ku fidnaysan kenya markaad gaarto nimankan hindida east africa haysta kenya iyo tanzania uganda iyo haluma jawra afrika o dhan ayaga ile islaamka iyaga haystee waxaa weye nimankan hindida waxay ku fadsaadsan yihin oo ku fidnaysan yihin meeshii qabuuraha muslimiin looga calaamadeeyo looga gado dhul waxaa weeye masaajid bay ka dhisahayaan masaajid bay ka dhisahayaan janaasada lagu tukado meydka lagu dhaqo qabuurta dhexdeeda markuu dhinac walba kaa jirta iyo halkaasaa meydka la dhigahaya halkaasaa lagu tukanaya nahyi marka aggeed uga badbaadaysaa marka soomaalida in badan waan u sheegna waxaan dhahnaa meesha hala aadina idinka in soo dhaqataan oo masaajiddiiniyo meelihiina la imaataan bad ama meel gooni kula tukataan markaa kabad qabuuraha geyso halkaa ku aasta meydka wey halkaa meydka ku aasta ayaan dhahnaa in badan usan dhahnaa laakiin oo mushkilo iska jirta wey ayb wsalaatu calayhi wadafnuhu iyo in la aaso wey marka in la kafno iyo in lagu tukado iyo in la xabaalo kurtu waa fardukifaaya fainahu hawshaa ayada ah idaa qaama hadduu u istaago biha asagaba man duul hadday u istaagaan yaqacu uu dhacayo weeye bihi asagaba uu ku dhacay manka bihi mankaba alkifaayatu ku kaaftoonka uu ku dhacayo way saqata waa dhacayaa weeye fardukifaayihii can ilbaaqiina inta soo hartay waa ka dhacaya mar haddii dadka meydkii cid u istaagtay oo la kafnay oo lagu tukaday oo la xabaaday fardukifaayig waa naga dhacaya mana dambaabayna wey laakiin haddii qof u istaagan la waayo soo aasa la waayo dhammaan waa dambaabaynaa korta ummaddo dhan waa dambaabaysaa dad mujrimiin oo dembiilayaal ayaa noqonaynaa sidaa daraaddeed ayaa waxa la isku hayaa fardu caynka fardu kifaayah ayaa fadli badan laysku hayaa jamaahiir jamaahiir laa aqulu jamhuur jamaahiir waxay qabaan inuu fardocaynku fadli badan hada wa saxiixu wadaadda yar oo dhowr laakiin waxay yidhaahdeen fara ku waxay dhaheen fardu kifaayaha fadli badan maxaa dhacay leanna fardu kifaayaha waxay dhaheen waxay ku tusaysaa inuu markii eh, la tukan waayo la samayn waayo ummaddii u dhinacay dambaabtay wey laakiin qofkii u qumay oo sameeyey wuxuu qaatay dhaheen ajru umma kullahaa buu qaatay bay dhaheen marka inuu meel heer saraayo weyn yahay iyo kutusaysaa wey marka taaweynaantaasi waxaa weye kuma tusayso weye kuma tusayso weye waxay kutusaysaa shareecadii qawaaciddu waxay kutusaysaa fardacaynka wax ka fadli badan inaysan jirin wey xadiistuna saasay kutusaysaa adiladu sidaa ayay kutusaysaa wey ayib fainahu shayga asaga idaa qaama hadday u istaagaan bihi asaga hadday u istaagaan man dad iyo duul hadday u istaagaan man hadday duul u istaagaan yaqacu ku dhacay bihi asaga mankaba alkifaayatu kafaayadii iyo kukaaftoonka uu ku dhacayo saqaa waa ka dhacayaa weeye fardulkifaayadii saqaa fardulkifaayadi waa ka dhacaya shayga waa ka dhacaya can dadka kale oo dhan waa ka dhacaya limaada liannu fardu caynka waxaa waxaa la yidhahdaa ashariicatu tulaaxidu alficla laa tulaaxidu alacyaan shareecadu waxay fiirinaysaa fardulkifaayiga ficilki ma la samey mise lama samayn laakiin cidda samaysay shareecadu indhahayba ka haysataaba ma fiirinaysaba meelbaase mise hawl noo taada anaga maaha waxay sharecadu keliya ku leedahay maydki ma lagu tukaday hawa lagu yaa ku tukaday hawl noo taada anaga maaha laakiin salaada farducaynka waxaa lagu leeyahay hebel ma tukaday maya haddii lagu yidhaahdo muxuu u tukan waaya ma suuxsan yahay ma miyuu waalan yahay muxuu u tukan waaya ma qaangaarin miyaa hawlaa ku hayow qof walba waa laga rabaa arducaynka waa laga rabaa lakin fardukifaayiga waxaan leenahay ma la sameeyo waa la sameeye yaa noo hawl noo taala maaha waa la sameeyo marta fardukifaayigu waxaa weeye ummadda o dhan baa laga dalbahayaa eh, haddii cido ay u qumto cidda kale waa ka dhacahaya wahada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcalaa alihi wasaxbi ajmaciin